alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed <coughs> rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadrinada waballi sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay nawaasibta ficilka mudaaric nasbisa weliba khaasatan waxaynu kusii jirnay sharaxa sheekhu uu sharaxayey anta markaa anta idmaarkeega ayaa laba u qaybsamaa idmaar jaa-is ah iyo idmaar wujuub ah idmaarka jaa ah waa laba masalo waa soo dhammaystiray idmaarka wujuubka ana wuxuu tilmaamay bacda laami aljuxuud bacda laami aljuxuud ayuu tilmaamay kadib laami juxuuda marka uu tilmaamay wuxuu yidhi waxaan ku qadaad dheeraysiiyey istiqradtu waxaan qadaad raacsiiyey masaa-isha kale ee soo hadhay inaan sheego taasi oo idmaarka la idmaarinaya anta uu waajib yahay waana afar masalo markaa waxaanu ka qaadanay hal masalo oo ah bacda xataa ah, anta in la idmaariyo bacda xataa soo ma markaa idmaarkii wujuubkaa labadaasaan ka qaadanay bacda laami ljuxuud iyo bacda xataa labadaasaan qaadanay markaa cashrigeenu xale xataa unbuu ku saabsanaada almasalatu thaaniya masalada labaad marka masalada labaad xagga ay ka tahay markii laamuljuxuud uu soo sheegay wuxuu yidhi waxaan ku daba daray afar masalo oo idmaarku iyagana uu waajib yahay marka xataaba kow ka ahayd afarta masalo masaladii labaad weyan tan marka almas'alatu masalada masalada athaaniyatu ee labaysaa kaa'inatun waxay ahaatay bacda aw aw dabadeed ayay ahaatay allatii awdaasoo bimacnaa ilaa ilaa macnaheeda ah aw ilaa aw bimacnaa ilaa ama ilaa macnaheeda ah wuxuu yidhi masalada labaad ee ay waajibka tahay anti in la idmaariyo oo maqnaashaha antuu maqan yahay ee la qariyey uu waajib yahay waa bacda ow owduna laba macno ayay leedahay buu yidhi sheekhu inay tahay bimacnaa ilaa iyo inay tahay bimacnaa ilaa waa labada midu bimacnaa ilaa inay tahay oo hiya alatii yanqadii maa bacdaha shayan fa shayan waa ta waxa ka dambeeya uu go-ayo si qunyar qunyara mar keliya aan wada dhammaanayn ama waa bimacnaa ilaa hiya alatii yaxsulu maa bacdaha dafcatan waaxidatan waxa ka dambeeya yada mar keliya dhacaya mar keliya ayuu go-aya markaa owda labadaa ku macna ama bimacnaa ilaa ha ahaato ama bimacnaa ilaa ha ahaatee ficilka ka dambeeya waxa nasbinaya waa an mudmara weeyaan wujuuban bacda ow allati bimacnaa ilaa ow bimacnaa ilaa waa intaa almas'alatu masalada masalada athaaniyatu ee labaysaa kaainatun waxay ahaatay bacda aw aw dabadeed ayay ahaatay allatii awdaasoo bimacnaa ilaa ilaa macnaheeda a aw ilaa aw bimacnaa ilaa ama ilaa macnaheeda a falwalu ka hore oo ah aw bimacnaa ilaa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a weeye aad tidhaahdid laalzamanaka walle ku laazime oo ku laazime aw taqdiyanii xaqii ilaa xaqayga aad ii gudaysid tunkaan ku haysanaya iyo dheganaanaya waan ku laasimsanaanaya ey ilaa an taqdiyanii xaqii ilaa xaqayga aad iga gudaysid marka maxalushaahidka uu uga socdaa tusaalahan ama mahalkan waxa uu yahay taqdiyanii baa la nasbiyey waxaana lagu nasbiyey an mudmara wujuuban bacda ow allati bimacnaa ilaa sababta oo ah eh, qadaau lxaqi eh, dee yanqadii shayan fa shayan ah, shay shay buu usoo dhamaanaya mar keliya ma wada dhamaanayo oo ruuxii wax kugu lahaa laga yaabo marba wax waxaynad heshido aad siisid kadibna sidaa u kaaga baxo wixii lagugu lahaa soma marka mar keliya inuna dhammaanayn bay noqonaysaa oo bimacnaa ilaa ayna noqonayn laakiin ay tahay bimacnaa ilaa marka mathalka ama tusaalaha wuxuu uga socdaa taqdiyo ayaa la nisbiyey waxaana lagu nisbiyey an mudmana idmaarkeygaasina waa wujuub waana bacda aw allati bimacnaa ilaa ay ilaa an taqdiyani xaqii ilaa xaqayga aad gudayso wa qaala shaaciru shaacirkii waxa uu yidhi waa baxru tawiil lstansilana saba aw udrika lmuna faman qaadati lamalu ila lsabiri wuxuu yidhi lastansilana lawalaahiyo fudaydsade oo fudaydsade asacba waxa culus oo dhan anuu fudayd baanu arkayaa buu yidhi aw udrika ilaa an udrika ilaa inta aan ka gaadhayo almuna waxyaalaha aan idi diilaysanayo ilaa inta aan ka gaadhayo culays oo dhan fudayd baanu arkaa buu yidhi waayo faman qaadat umay hogaamsamin alamaalu ididiilooyinku ilaa lisaabirin ruux sabra mooyaane cid kaleba uma hoggaansamaanba almunaa waa jamcu munyatin ah, almunaa waa jamcu munyatin waana maa yatamanaahu linsaanu aadamuhu waxa uu tamaniyey o u doono ayaa la idhaahdaa munya amaalna wa jamcu amal waana alraja wuxuuna ujeedaa alma'muulaat iyo wanqiyaadu xusuuliha taasuu ujeeda marka wuxuu leeyahay wixii culays ugu ah oo dhan anigu waxaan ka dhiganayaa fudayd bimacnaa waan xamilaya ilaa intaan ka gaadhayo waxa aan rabo dee ruuxba waxbuu rabaa sooma ilaa inta aan ka gaadhayo waxa aan raba caqabadaha iga horeeya culayska ah fudayd baan anuu ka dhiganayaa buui fudayd baan he ka dhiganaya sababtu waa maxay aamaasha iyo ididiilooyinka uma xasilaan ruux sabra mooyaane hadii aanad ku sabrin de waxaa culayska ma kama gudbi karti sooma marka wuxuu leya waan sabrayaa sawir baan he ku dhaafaya maxalushaahidkeenu waa udriko waa la nasbiyey Ah, mansuub ban mdmara wujuba bacda aw alati bimacnaa ila waayo ididolhi mar keliya lama wada gaadho de mar keliya ma la wada gaadha may mar keliya lama wada gaadho marka waa bimacnaa ilaa hiy alati yanqadi maa bacdaha shayan fa shayan lastashilana lastashilana ayaan doonayna icraabkeyga waayahay abubakar lastashilana ka waran ya ficil mudaaric ba ahaye ficil mudaaric oo dee marfuuca mane soo mansuub mansuubaadii waxaan ku jirnay nawaasibtii waa mebniba hay astasilina waa ficil mudaaric mabniyun mabniyu cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid athaqiila mane faacilkiina waa ana maasha alla baaraka alla fik waa sidaa weyaan astasilina markaa waa ficil mudaaric oo mabniyo weyde asacbna waa mafcuulkeegii aw udrika weyaan maxalushaahidkeenuna almunaana waa mafcuulkeegii wey faman qaadat amaalu alaamaal waa faacilkii inqaadada weeyaan ilaana waa iska adaatu xasri lisaabirna jaari majurka iska tacaluji waan fahnay kaa tusaalihiisa wathani ka labaad xaggu labaad ka yahay waa maxay waa awdiya bimacnaa ilaa iyo weyaan macnahiu saa ula socda ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid aweeye ah aad ku qawshid laaqtulanna la wallahiyo dile oo dile alkaafira gaalka ow yuslima ama wuu islaami aduu idhaa ka waran ashhadu an laa ilaaha birina waxaan qiraya o dha wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ya ma shaqaynaysa sooma tawxiidku waa markeliy wey ku wada dhawaaq baa la odhanaya markaa waa maxay la aqtulana dila oo dila alkaafira gaalka aw yuslima ama wuu islaami ama markeliyu ashaadada ku dhawaaqiyu qiri ama kow baa lagaga siin marka hiy latii yaxsulu maa bacdaha dafcata waaxida mar keliya ayuu xasilaysaa maaha qunyar qunyarba usoo go-aysa iyadu waa hiy latii yanqadii maa bacdaha eh, dafcatan waaxida ay ilaa an yuslima ama wuu islaami wey macneu iyo wa qowli shaaciri ninka shaacirkaa gabayaagiisa waa baxruwaafir wakuntu idaa kamastu qanaata qawmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima wa kuntu waxaan ahaa buu ihi idaa qamastu marka aan qabto qanaata qawmin qoom warmahood marka aan qabto kasartu mid jejebiyo kucuubaha meesha ay xaglaha ka leedahay aw tastaqiima ama way toosnaaniyo way toosi amsiga waxaa la dhahdaa waa aljasu bilyadi shayga in gacanta lagu qabta ayaa la dhahdaa alqanaatna waa arumxu waa waranka wey qanaat qoom warankood jamcooguna waa qanan sida xasaatima xasan loogu jamciyo kucuubu rumxiguna waa annawaashis waa meelaha soo taagtaagan wey oo kacbigu waa meesha soo taagan wey oo kacbi kuraanta sababta loogu bixiyey dee jirkaaga kale way kasoo taaganta maarkisid ya kuraanta mayna kasoo taagnin kacbi waa sidaa wa kawaaciba atraaba waa ka ilahina aayad qur'aana ku yidhi markaa kacbigu waa annawaashis waa shayga soo taagan baa la dhahdaa markaa wuxuu leeya meeshay xagasha ka leedahay kasoo taagan tahay ayaan jebin ama way toosi waa bimacnaa ilaa ya macneheegu ma aha waan soo luudinayaayo oon soo wadayo on soo wadayaayo markaa way toosaysaa laba mid un weeyaan ima alkasru wa ima alistiqaama ama way jabi ama way toosi markaa hiy alatii yaxsulu maa badaha dafcatan waaxida waa sida marka wuxuu leeya haddii anuu madaxan u noqdo dadka xumaanta kuma deyniya mar keliya wada toosinaya bu leey ya xumaantooda ha wataan un ma odhanaye anuu amsaxaan ka dhigaya bu waxay laaqlaaqanayaan mur baan ka dhigaya wa kuntu waxaan ahaa bu yidhi idaa qamastu marka aan qabto qanaata qawmin qoom warmahood qoomkana waxaa loo isticmaalaa sida badanka rag ay ku dhacdaade la yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaun min nisaabil wala daba dhiga sooma marka qoomku waxaa lagu dhaca qaaliban rag baa loo isticmaala wa kuntu waxaan ahaa bu qamastu marka aan qabto qanaata qawmin qoom warmahood marka aan qabto qanaata qawmin qoom warankood kasartu mid jejebiya kucuubaha meesha ay xaglaha ka leedahay aw tastaqiima ama way toosnaanba de ama way toosnaan ama waan jebin labada wax ka dhexeeya ma jiro e ilaa aan tastaqiima ama way toosnaan oo falaa agsiru jebin maayo kucuubaha markaati xaglaheyga ama way toosnaan oo murbay noqon ama waan jebin labada wax ka dhexeeya ma jiro walaa yasixu asixi maayo an takuuna inay ahaato hiya awdi hunaa halkan bimacnaa ilaa ilaa inay ku macno ahaato asixi maayo sababtu waa maxay lianna alistiqaamata toosnaanta laa takuunu ahaan mayso istiqaamadu haayatan iyo ordhamaad u ahaan mayso lilkasri jebinta oo waan soo wadayaa soo wadayaayo dee istiqaamadu waxaa gebagabadeedu ay noqonaysaa kasri maaha sidaa ma aha ee laba mid kama dhexayso ima alkasru wa ima alistiqaama halkaana maxay naga dhamaaday culimo masaladii labaad ee idmaaru an wujuban waana bacda aw allati bimacnaa ilaa aw allati bimacnaa ilaa laba masalad haysa oo idmaarku oo ficilka ka dambeeya marna marfuuc noqon jiray marna mansuub marka mansuubka hal shardi buu lahaa marka marfuucana saddex shardi buu lahaa sooma taa waan kasoo gebagabeynay masalada labaadu ka waramay waa bacda aw allati bimacnaa ilaa aw bimacnaa ila almas'alatu masalada athaaliatu ee saddexaysa bacda sababiyati kaainatu waxay ahaatay bacda faai sababiyati fada faai sababiyada la dabadeed ayay ahaatay hiy alatii qusida kownumaa qablahaa sababan lilficli aladii bacdaha waata looga jeedo waxa ka horeeya inuu u ahaado sabab ficilka iyada ka dambeeya ah, waxa iyada ka horeeya ayaa sabab unoqonaya ficilka iyada ka dambeeya walaa budda an takuuna lilcadfi caadif ayna noqota iyado caadifo ay noqota iyadoo sababiya ayay haddana caadifo tahay labada magac bay leeda maaragta waana caatifo waana sababiya hiy alatii yuqsadu ama hiy alatii qusida kownu maa qablahaa sababan lilficli aladii bacdaha waata looga qasto ahaanshaha waxa ka horeeya uu ahaanayo sabab ficilka iyada ka dambeeya caatifayna noqotaa iska ilaali sheekh caatifo ayay noqotaa oo sababyada wuxuu ku saarayaa fada limujarad اcadfi un ayadu waa cadaf barax tiranun ma tatinaa fatuxadiuna ma tatinaa fatuxadithuna ah. maa tatinaa nooma timaadid oo fatuxadiثunaa nooma sheekaysid taasi waa maxay ya waa limujarad اcadfi sababiye ma ahade oo waxay la macno tahay maa tatina nooma timaadid oo fatuxadithuna noo sheekayn maysid famaa tuxadithuna noo sheekayn maysid sababtu waa maxay ficilka dambe ee tuxadithunaya iyo ficilka hore macno ahaan iyo icraab ahaanba way wadaagayaan de icraab ahaan way wadaagayaano tatin waa marfuuc tuxadithuna waa marfuuc macno ahaanna way wadaagayaano tormina nafyi ya de todobana waa nfy waa limujarad lcadfi ma tatina fatuxadinaa baad iska ohanaysaa marka ma tatina fatuxadinaa baad odhanaysaa waa yahay oo macduufu calayhiga ayay kula wadaagaysaa nfyiga waana la rainaya waana la rafcinaya walaa yudanu lahum fayactadiruun aayadda qur-aanka ayaa lamid a fadaasi waa limujarad cadfi waa limujarad lcadfi walaa yudanu lahum loo ogolaan maayo fayactadiruuna cudurdaarna sheegan maayaan wey cudurdaarna sheegan maayan nafyigaa horay ku cadfante macnihiina way ishtiraagayaan icraabkiina way wadaagayaan lilcadfi un markuu yidhi aydanna wuxuu ku saarayaa limujaradi sababiyati la lilcadfi ayda taasu iyadana ku saaraya marka aduu fada faw sababiyada la yidhaahdaa daabidkeedu wuxuu noqonayaa waa ta waxa ka horeeya sabab uu noqonayo ficilka iyada ka dambeeya caatifana way noqotaa walaa budda an takuna lilcadfi waa in intaa haysatid wuxuu yihi sheekhu almas'alatu masalada masalada athaalithatu ee saddexaysaa kaainatu waxay ahaatay bada faai sababiyati fada faau sababiyada la dhaha bay ahaatay waa idaa kaanat markay ahaato hiya faau sababiyadu masbuuqatan mid lagala hormaray binafyin nafyi baa lagala hormaray nafyiga oo maxdin baraxla nafyi laga barax tiray oo saafi ka ah min macna ihbaati ihbaat iyo sugitaan macnihii aw alaabin ama dalab ayaa lagala hormaray bilficli ficil wax lagu dalbo muxuu yihi sheekhu de waa matnigii wa kusoo sheegay soma muna matnigi kuso sheegin wuxuu leeyahay weliba faawi sababiyadu waa marka eh, waxa ficilka ka dambeeya la nasbinayo an mudmaraa lagu nasbinaya waa marka lagala hormaro nafyi maxdiya nafyi maxdiya waa maxay waa nafyi ka badax tiran min macna alihbaati de sugitaan macnihii nafyi soo diidma maa diidmada maxaa ka soo horjeeda ihbaat ka soo horjeeda soo maa wuxuu ka badax tiran yahay min macna alihbaat sugitaan macnihii aw talabin bilficli ama ficil wax lagu dalbaa ka horeeya aw dalabin bilficli dalabin bilficlina de waa sagaalkii xabadii nafyiga ahayd iyo iyo iyo sideedii kale dalab bificlika kasoo baxayde manantayn sagaalkaasay noqonayaan iyaguna markaa nafyi maxdiga waa inaad fahantaan khaalisun min macna alihbaat dalab bilficlina wuxuu ku saarayaa laba arimood saddex arrimood wuxuu ku saarayaa adalabu bismi lficli ismulficli haddii wax lagu dalbo ficilka dambe waa la iska rafcinaya sah sah iska tiri imika ficil waxaad ka dambaysiisay fa ku jirto fa naasu maad odhan kartaa oo maad odhanaysa waa alab bificli waa ismu ficil amar way ku baxsa alab bilficil uu ku baxaya ismu ficilka amar baa ku baxaya sah fa naasu baad iska odhanaysa sah fa naasu baad iska odhanaysa waxaa kaloo ku baxaya aalabu bilmasderi in masder wax lagu dalbo masderkii naaibka kahan jira camalkiisa soo ma garanaysaan darban fayataadabu darban zayda fayataadaba ma odhan kartid fayataadabu waxaa shardiya dalabkan inuu alabun bilficli un yahay maxaa ku baxay alabun bificlilamri iyo masterka labada way ku baxeen waxaa kaloo ku baxaya aalab bilafti abar laftulkhabar ayaa ku baxaya sida tusaalaan xasbuka xasbuka waa mubtada mar kasta khabarkiisana in haaliban waa la gooya xasbuka sukuutu waad iska odhanaysa aamus baa kugu filan fayastariixu annaasu lafdi ahaan waa u khabar macna ahaan laakiin muxuu ka dhigan yaha waa dalab wey ha kugu filaado wey xasbuka waxa kugu filan asukuut ha kugu filaado wey waa maxay lafdinimo maxay u tahay khabar macna ahaana waa dalab de sooma macna ahaana waa dalab saddexdaas markaa ay ku baxayaan wuxuu yidhi sheekhu waa idaa markay tahay hiya fadi masbuuqatan mid lagala hormaray binafyi nafyi ayaa lagala hormaray nafyigaasoo maxdin ka barax tiran min macna ihbaati sugitaan macnihi aw alabin ama alab baa lagala hormaray bilficli ficil wax lagu dalbo fanafyu nafyigu ka qowlihi tacaala allah sarreeya qowlkiisa weeyi laa yuqdaa la xukmin maayo calayhim ahlu naarka dushooda bilmowti geeri lagu xukmin maayo fayamuutu fabisababi an yamuutu inay geeriyoodaan aawadeed ilaa horaan usoo laqman inta soo aragta aayaddan de maxalishaadkaad ka qaadanaysa laadan waa maxay ya sheekh waa naafiya de soo ma yuqdaa ficil mudaaric maynaan aleyhi culamada qaarkood baa rijaari mujurkaasa naayo faacilkiya qaarkoodna waxa leey maynaha la soo qadaro laa yuqdaa alqadaau saa la yidhahda leeyin fayamuutu weyn maxalu shaahidkeenu fayamuutu alfaahu faahu sababiya yamuutu ficlu mudaaric kolkaa fadani waa caadifa laa yakunu qadaau walaa imaatatun bay noqonaysaa misterka halkaa laga soo dhalaniya lagu cadfaya ilifadi waa caatifa maynaan laa yakunu qadaaun walaa imaatatun bay noqoni fayamuutu alfau fau sababiya yamuutu ficlu mudaaricu mansuubun bian mudmara wujuuban bacda faai sababiya mana sahan calaamadiina waa xadfunuunkata wowguna waa faacilkii ya sababkuna waa maxay waa litaqadumi nafyi ya aley maxaa ka hormaray muna nafyi ka hormarin fadin fau sababiyada dee laa yuqda baa ka horeysa waka iyo wa ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a wey aad tidhaahdid ma tatiina noo iman maysid fatuxadiana fa bisababi an tuxadiana inaad noo sheekayso aawadeed ma tatiina noo iman maysid fatuxadiana waad ohanaysa fatuxadiana fa bisababi an tuxadiana inaad noo sheekaysid aawadeed waa maxay tanna tuxadiada waa ficil mudaaric mansuuban bian mudmana wujuuban bacda faai asababiya sababkuna waa maxay almasbuuqati binafyi maxaa lagala hormaray nafyi ma maadaas mina naafiyaan nafyigaasaa lagala hormaray labaa tusaaloba waa labada wuxuu yidhi sheekhu washtaradnaa waan sharinay washtaradnaa waxaan sharinay kownahu nafyiga ahaantiisa ayaan sharinay maxdan mid barax tiran uu yahay ixtiraazan liajli ixtiraasin iska ilaalin darteed baanu u sharinay min naxwi maa tazaalu tatina fatuxadiuna iyo wamaa tatina ilaa fatuxadiuna aan iska ilaalinano washtaradnaa halkan kusoo sharinay casaankii weyan waa asalkii weyan matnigii weeyaan matniga qadriga intan waa sharxi aan waxaa noo shardinay wuxuu nagu yidhi binafyin maxdin bu nagu yidhi sooma nafyigu inuu maxdi ahaao muxuu iska saaraya marka waatan wuxuu iska saarayay iminku kuu sheegay washtaradnaa waan shardinay kownahu nafyiga ahaantiisa maxdan mid barax tiran uu yahay ixtiraazin liajli ixtiraazin iska ilaalin darted ayaan u shardinay min naxwi maa tazaalu tatina fatuxaduna iyo wixii lamid aan iska ilaalinano maa tazaalu ka zuuli maysid tatina inaad noo timaadid fatuxaduna aad noo sheekaysid ka maysida waad ahaanaysaa wey maa tazaalu ka suuli maysida waad ahaande maa tazaalu ka suuli maysid taatiina inaad noo timaado waad noo sheekeen iyo wamaa taatiina noo maysid ilaa fatuxadithuna waad noo sheekeen maad garanaysaa imiga sababtu waa maxay nafyigu inuu maxdi ahaado shardiya soo muxuu maxdi ka aha bimacnaa khaalisun min macna ithbaat soo maa iminka ihbaat baa ku jira de zaalo waa maxay zaala wuu nafyi xagga hore ka geli maa zaala kamusuluna wuu ahaaday qaacida kuusa socota kuu keenayo nafyu nafyi ibaatun shay nafyiya ah, haddii lasii anfiyo maxaa ka dhalan ibaat baa ka dhalan imika waaba muhbat de macna ahaanteeda kolka hore nafyi u ahayd soo ma nafyi baa sii galay maxay noqotay ibaat bay noqotaba maxaana la doonayey nafyi maxtiyate eh. min macna ibaat maa tazaalu ka zuuli maysi taatiinaa inaad noo timaado fatuxadithuna aad noo sheegaysid wamaa taatiinaa noo maa tatiinaa noo iman maysid ilaa haddii aad noo timaadid fatuxadituna waad noo sheekeen tanna waa maxay maadu nifyigii ay faaiideynaysay ilaada ka dambaysa lagu buriyey oo ilaadu waxay faaiideysaa mar kasta waxay keentaa waxa ka horeeya naqiidkiisa iminka nafyi baa ka horeeya soo ma ibaat bay iyadu faaideynaysa maxay faaideynaysaa ibaat bay faaideynaysaa u fiirso waa tane fa ina macnaahumaa labadan tusaale macnahoodu alibaatu waa sugitaan falidaalika ibaatkaa darteed wajaba waxa waajibay rafcuhumaa labada tusaaleba in la waa waajiba ama alawalu ka hore falina zaala zaali linafyi nafyi bay usugnaatay zaale macnaheeduba waa nafyi waqad dakhala waxaana galay calayhaa zaala dusheeda annafyu nafyi baa galay oo maaya wanafyu nafyi nafyi anfintiina ihbaatun waa sugitaan nafyi ha la sii anfiya haddii la idhaana ihbaat wey qaacidadsaa ku xariiro wa ama thaani ka labaad falintiqaadi nafyi nafyigii ayaa ku buray biilaa ilaa ku buray maxaynnu doonan nafyi maxdiyaan doonaynay labada goorba nafyigiibaa buro ibaat bay kaa noqdeen zaalana macnaheega kolkii ore nafyi ahaa kadibna maabaa la geliyey ibaat baa ka dhashay nafy nafyi ibaat ilaaduna mar kasta waxay naqiid ku noqotaa ay faaideysaa macnaha waxa ka horeya iminka nafyi baa ka horeya ibaat bay faa'ideysay saa darteed buu kuleeyahy asalkii waxaan kusoo qeydnay nafyigi inuu maxdi ahaa labada tusaalean ka saarayay buu kuleyahy sheekhu masle fanaynta waay halkaa waxaan kaga baxnay markaa xabadii nafyiga ahayde bitaqadumi nafyin aw alabin bilficli soma aw alabin bilficli buu gudagelaya wa ama alabu alabkii fa inahu alabku yashmalu waxa uu shamlin almra amar buu shamlin alabu bilficli soo kumuu soo odhan wuu kuu sii tirinaya adaba waxa soo gudagelaya bu yidhi amarka laftiisa soo gudagelaya amarkii laftiisa ayaa soo gudagelaya wa ama alabu alabkii fa inahu alabku yashmalu waxa uu shamlin ay huwa alabku almra amarka ayuu shamlin ka qawli ay ka qawli shaaciri shaacirka qowlkiisa weeye yaa naaqu siiri canaqan fasiixa ilaa sulaymaana yanaaqusii ricaanaqan fasiixa ilaa sulaymana fanastariixa maad garanaysaan baxarka waa baxruji sooma ka yaa naaqu halay buu yidhi siri soco canaqan socod soco socodkaasoo fasiixan waasaca ilaa sulaymaana sulayman ibnu cabdimalik ibnu marwaan xaggiisa u soco fa nastariixa fa bisababi an nastariixa inaan raaxaysano aawadeed wuxuu leeyahay sulaymaan ibnu cabdimalik ibnu marwaan xaggiisa nagee horena u dheere oo socodka iyo lugta siidaa daalka adiga ad daalaysid iyo daalka anigu aan daalayba markaan gaadhno w inaga baabi'i ah, hore inoo sii daa yaa naaqu halay buu siiri soco canaqan socod soco socodkaasoo fasiixan waasaca ilaa sulaymaana sulaymaan xaggiisa u soco fanastariixa fa bisababi an nastariixa inaan raaxaysano aawadeed marka canaqu bifadxatayn marka la akriyo waa nawcun min asayr waa nooc socodka kamida weeyaan fasiixna waa alwaasic oo xaballaaran wey marka yaa naaqu yaadaas waa iska xarfinidade naaqu waa maxay waa munaadihii de sooma waa munaada mabniyun cala adammi mabniyun cala adammi calaa luqati ya man laa yantadiru almaxduufa sama ama naaqu waa munaada haye mabniyun calى dami اlxarfi اlmaxduufi litarkhiim calىa luqati man yantadiru almaxduufa yaa naaqu yaa naaqa labadu ma banaano ila mnaada marame msn maaa kuso qaadanay naaqatuba aheed maa calaa luqati man yantadir maxay noqonaysaa yaa naaqate ila xaggii dambu sugayahay calaa luqati man laa yantadirna muxuu noqonaya yaa naaqu bu iska leeyahy isagu markaa labada goorba waxaan kuso marnay mulxidi dib ugu noqda yaa naaqu yaa naaqatu buu ahaa walka horade tarkiim buu ku sameyey yaa naaqu halay siri soco sirina waa maxay dee waa ficilkii amar mabniyun calaa xadfi ya dee noon mayna khaafiin bay lamid tasha ha ka biqin ya-dana waa faacilkiiba canaqana waa maxay waa mafcuulu mutlaq fasiixana waa sifo ilaa sulaymaana waa jaariy majur fa nastariixa weya maxalushaahidkeenu nastariixa ficil mudaaric masuum bian mudmana wujuuban bacda faai sababiya maxaana lagala hormaray ya almasbuqati ama alwaaqicati fi jawaabi mri de amar jawaabkii bay dhacday soo ma sirihi baa lagala hormaray waa amarka jawaabkiisii fanastariixa marka halkaa maxaynu ku haynaa amarkii baynu ku haydnaade amarkii baan ku hayna wa ama dalabu dalabkii fa inahu dalabku yashmalu waxa uu shamlinaya alamra buu shamlin wanahyabuu shamlin ku cadaf nahyigii buu shamlinaya nahyigii ayaa u shamlinayaa wdalika tusaale naxw qowlihi tacala allah sarreeyo qowlkiisiiyo wixii lamid aweeyi walaa tadqaw ha kibrina fiihi ay fii ma razaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay dhexdeeda ku kibrina fayaxila fa bisababi an yaxila in waajiba darteed calaykum idinka dushiina adabi caradayo yaxila iyadoo xadal kasriyo waa waajibitaan yaxulla oo xadal godana waa degitaan wey saasay ku kala duwan yihin fayaxulla iyo fayaxila haddii xadal kasriyo waa waajib haddii la godana waa nuzuul iyo degitaan maxalushaahidkaynu uga dan leenahe laadan waa maxay dee waa oo ta leeftay soo ma aragtid ile waa awood leefin sheekh way leeftay maxalisheedku waa yaxilla mansuubun bian mudmara wujuban bacda faai sababiya maxaana lagala hormaray nahyi ayla socda nahyi baa lagala hormaray mayna basiidahayn wama albu alabkii fainahu alabku yashmalu wuxuu shamlin alamra buu shamlin wanahya buu shamlin wataxdiida buu shamlin de halkaa ku cadaf wataxdiida boorin buu shamlin taxdiid boorin buu shamlinaya taxdiidka waxa la ydhaha aطalab bixadin waiscaajin in shayga lagu dalbo si laisku tirtirsiyayo iyo si xoog ku jirto kaasaa la dhahda naxu lowlaa akhartanii maxaa dib igu dhigi weyde ilaa ajalin muddo ajash oo qariibin dhow faasadaqa fa bisababi an asadaqa inaan wax sadaqadaysto waxaan ula baxo darteed ila maxaa dib igu dhigi weyde lowlaa wa xarfu taxdiid markaa de akhartanii ficil iyo faacil iyo mafcuul sooma ila tadaa faacilki nugu waa nuruqayadno mafcuulki ilaa ajalin ku cadaf qariibna waa sifa maxalushaadkan waa fasadaqa fada fau sababiya mansuubun bialmudmara wujuban bacda faai sababiya maxaa ka horeeya taxdiid waka wa taxdiida bay shamlin wa tamaniya bay shamlini tamani cadfata wa tamani maxaan odhan waaya hade waa inaad la socotaan wa waa ismigii manquuska mise maqsuur waa manquuskii wey manquuska xaaladda nasbada mayna ka daahiri jirin maay ku cadfantahay imika de mafcuulbi bu ku cadfan yahay sooma wk wlilmacuufi xukm lmacuufi alayhi wtamaniya tamanigii bu shabnay naxu ya laytanii kuntu macahum faafuuza fawza caiima ya laytanii ya laytanii shalaytadayda bu yihi kuntu miyaan ahaado macahum ayaga la jirkooga faafuuza fa bisababi an afuuza inaan liibaano aawadeed fawzan liibaan liibaan taasoo cadiima weyn haddaad aragtid yaa gashay xaraf de laba wej baa kuu furan inaad yaadaasi ka dhigtid xarfu tambiih yaa xarfu tambiih baad iska odhanaysaaba iyo inaad tirahdid munaadii meesha ka go ya yaa qawmu yaa qawmi tolkayow laytanii shalaytadayda labada qol ba kuu banaan inaad tidhaahdid wa xarfu tambiih iyo inaad tidhahdid munaadii meesha ka go de labada qol baad kaga ayaa kaga fakan kartaa laytanina waad garanaysaa de waa maxay layta xarfu mushabahun bilficli yansib ism wa yarfa alkhabar yadani waa ismigeedii khabarkii inuu jumlada ka dambaysu dhici soo maade maxalu waa faafuuza sheekh faafuuza alfaw faw sababiya afuuza ficil mudaari masuul bial mudmir wujum bacd faa sababiya maxaa ka hormaray tamani waka ood la socotaan watarajiya ayuu shamlini halkii horan ku cadaftay imisaynu marana alamra wanahya wataxdiida watamaniya watarajiya mana kii shanaadayn tarajigii buu shamlin ka qawlihi tacaala ilaahay sarreeye hadalkiisa weeyi lacali waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho alasbaaba wadooyinka asbaaba samaawaati samaawaadka wadooyinkooga inaan gaadho oo faaaalica fa bisababi an aalica maxalu shaahidkan waa aalica oo ficil mudaaric mansuubun bian madmuna wujuban bacda faai sababiya maxaa ka hor marayna tarajide lacali sooma xarfu tarji manaan wadalika nasbahaasi kaainu wuxuu ahaaday fii qira'ati bacdi sabcati toddobada barhkood akhrintooda binasbi aalic ay ariyeen aalica nasbaheeda ay akhriyeen marka qira'ada rafcada ayuu ka saaraya faaalicu wduaa duadii ayuu shamlin wducaaa duada ayuu shamlin ducada ayuu shamlinaya dalabkii wuxuu shamlinaya almra wanahya wataxdiida watamaniya watarjiya wducaaa iyo ducadii ayuu shamlin ka qawlihi ay ka qawli shaaciri shaacirka qowlkiisa weeye rabbi wafiqnii rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saacina fi khayri sanan shaacirkaas rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saacina fi khayri sanan rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saacina fi khayri sanan rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saacina fi khayri sanan waa baxru baxru ramal de waan dhiganay soo man baxru ramalka waan qaadan wacala alaali lkiraami sucada wacala alasxaabi walqowmi luwal manawara kububicu shaaqin ilaa ayman ilxayi wamaa hanaaramal halkaasuu ku dhamaada soo man halkaasuu ku dhamaanayo markaa waa ramalkiiba waa baxramalki a garan weyn wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbi yo wafiqnii fala falaa fa fabisababi la acdila inaanan ka leexan aawadeed can sanani saacayna kuwa camal falaya ee shaqaynaya wadadooda fii khayri sanani wadadta ugu khayr badanna ku saacayeeya rabbi ya rabbi rabbi yow wafiqnii iwaafaji falaa acdila fabisababi la acdila inana leexan aawadeed can sanani saaciina kuwa camal falaya ee shaqaynaya wadadooda fii khayri sananin wado ta khayr badanna ku shaqaynaya maxalushaahidkeenu waa maxay waa falaa adil falaa acdilo wey oo wafiqni oo ficlu ka hormaray de wafiqni oo ficlu ducaa ila ducadu maxay aalabu min aladna ila alaclaa soo saamayn wafiqni acdilo markaa waa ficil mudaaric mansuubun bian mudmara wujuban bacda faai asababiya maxaana ka hormaray dee ducaa ka hormartay ba min adua ka hormarin duca ka hormartay shaahidku taasa ku shaahid labaad baa ku jira shaahidka labaad ku jira waxa weeyaan u fiirso faau sababiya iyo ficilka ay nasbinayso laa naafiya xitaa haddii lagu kala saaro la naafiya xitaa hadii lagu kala saaro nasbihii sidiisin buu ahaanaya de iminka fadi maxaa lagu kala saaray illa wixii hore o dhan way xidhiirsanaayeen iminka maxaa lagu kala saaray nifi baa lagu kala saaray marka iy kaa hoos bixin waa faaid labaad waa inaad qaadatid ha odhan in isku xigaan baa shardiga haddee nafigaasi laadi a ah udhaxaysana nasbi sidiisiunbu ahaanaya ha ka shikiin marka rabbi yaa rabbi rabbiya waafiqnii waafaji falaa acdila fa bisababi laa acdila ina nanka leexan aawadeed can sanani saacina kuwa saciyaya ee camal falaya wadadooda fii khayri sanani wadata ugu wanaagsan waayahay wlstifaamadhe wlstifhaama istifhaamkiibu shamlin alabka waa tiimisaad toddobaadba wlstifaama istifaam buu shamlin istifaamku laba mid buu noqdaa sawaaun kaana bixarfin aw biismin ama xaraf ha noqdo ama ismi ha noqdo istifaamku de ama xaraf u noqdaa ama ismi u noqdaa de ya isagoo xaraf hal tacriifweyni bu ku tusaaleyey man yadcuunii ya man yadcuunii ya fa astajiibu lah khalad walalah fastajiib lah maxaa loo nasbiya hasweydiin haddaad adgid waa inaad beratid maxaa ka horeeya fadmin in fawi sababiyaan maxaa ka horeeya istifhaam istifhaamka warkaa ismina wuu noqdaa xarafna wuu noqdaa xadiiska xadiisu nuzuul mantaasi ku jirtaa waa tii istifhaamiyadii weeyaan ha ka shekin marka walistifhaamahu shamli ka qawliga ka qawlo shaacir waa baxrubasiidkiiye altaarifuna lubanaati faarjuwan تضاف yاr تdباd الروح للجسد hal تcriفوna ma garanaysaan لbاnاtي danahayga iyo xاajooyinkayga iyo baahiyahayga ma garanaysaan فأrjuو فبسaبب an arjuو inaan rajeeyo aawadeed an تقضىa danaha in la ii gudo oo فyrtada u soo noqdo bacduruuxi ruuxda barhkeed liljasadi jidhka ay ku soo noqoto ya dee naf dhimatay maba soo noqote bimacnaa wuxuu leeyahay bukaankii iyo xanuunkii aan ka yar tamarsado ee danahayga wuxuun ma ka garanaysaan bal hadii gudaane waa jamcu lubanatin lubanatin ayaa lagu jamciyey lubanat hal tacrifuuna ma garanaysaan lubanati danahayga iyo baahiyahayga fa arjuwa fa bisababi an arjuwa inaan rajeeyo aawadeed an tuqdaa in la gudo danaha oo fa yartada soo noqdo bacdu ruuxi ruuxa barhkii liljasadi jasadka u soo noqdo maxal shaahidkeena ka qabso ilaa hal xarfi istifaamiya ka hormartee arju faarjuu waa ficilku de waa ficil mudaaric muctalulakhiri bilwaawiya dee damada waa lagu qadari jiray maxaa dhacay hadda imika mansuuba bian mudmara wujuban bacda faaile asababiya maxaana ka horeeya istifhaam xarafade oo hal tacrifuuna waaya tacrifuuna ficil mudaaric sooma muxudiin lubanati waa maxay oo faacilkii ma lubanati hal tacrifuuna ma garanaysaan lubanati baahiyahayga danahayga tacrifuuna maay ya faacilkeygina de waa faal lubanati waa maay marka ya waa mafcuulkii haye hore ugu sii soco mafcuul bi haye haye kitaabka hayar eegin kitab raabya haystaan idinku male raabya <laughs> ya ma raabyo ah, raabyo idinka waa laidinka boodsiinaya waaya hoosaad ka eregtay iskada waaya hay lubanati mafcuul b mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu muqadaratun ya haye waad ku waafaqdeen ma y waa mafcuul buu yidhi sheekhu calaamadiina waa fatx lagu qadariya calaama qabliga almutakalim ad midkeed odhinayd oo kasre weeyaan waayo waa jamcu muanaf asaalim soo mahaadsha waa jamcu asaalim maxaa lagu nisbin jiray kasre mayn hayn de waa niyaabatu xarakatin can xaraka melayna odhan jirnay walcarda cardigiibay hamlin cardigii ayaa ay shamlinaysaa carada fulanu xaajatahu calaa fulani hebel wuxuu u muujiyey baahidiisa fulan waa id adharahaa calayhi waabrazaha fa yakunu macnaahu aalaba calaa sabiili rifqi kolkaa wuxuu macnaheegu noqonaya inuu uga dalbay si dhibirsanaana bixasbi macuunati lmaqaam marka cardigu waa ka ka qawlihi ka qawli shaaciri waa baxrubasiid isagune yabna alkiraami alaa tadnu fatubsirama qad xadauuka famaa ra'inka man samica yabna alkiraami ragga wan wanaagsan inan inankoogiyow alaa tadnuu miyaad soo dhowaatid fatubsira fa bisababi an tubsira inaad aragto aawadeed maladii ka qad xadauuka ay kaaga sheekeeyeen famaa raa'in mid wax arkay la mid ma aha kaman ay kaladii kii oo kale samica maqlay huwa ladigu nin wax arkay nin wax maqlay lamid mid maahe miyaa soo dhawaatidooda aragtidooda indhahaagaba ku saartid buu leey miyaad indhahaagaba saartid yabna alkiraami ragga wan wanaagsan inankoogiyow alaa tadnu maxaad u soo dhawaan weydi fa tubsira fa bisababi an tubsira inaad aragto aawadeed maladii ka qad xadauuka ay kaaga warameen famaa rain mid wax arkay lamid mid maaha kaman samica mid wax maqlay ibnrmde waa munaadi mudaafka waa mansuub weya waad arkaysaan sooma alaas waa iska xarfu cardi baa la tadnu waa ficil mudaaric damadii baad ku qadaraysaa fatubsira maxalu shaahidkeenu weeyaan mansuubun bialmudmara wujuuban bacda le faai sababi maxaana ka horeeya cardi baa ka horeeya famaa raain maadaasi waa naafiye weeyi raainna waa mubtadihi weeyaan de raaimina mubtadiyaan raainna waa mubtadihi weeyi raainna waa mubtadi qaain bay lamid de waa lagu qadaraya ma raain iyo qaadin iyo daacin iyo zanin iyo kuwaas mayna isku midaan waka raa ismigeedii faacil ka mantaasina waa khabarkii weeyaan waa mawsuulo samica jumlada dambana mantay sila u dhacaysaa haadihi cibaaratu maqluubatun haddaba cibaaradan waa maqluuba fama raa'in mid wax arkay kaman samica muxuu ahaa famaa saamicun mid wax maqlay kaman ra'aa mid wax arkay lamid maade waa cibaarad saas sax ku tahay famaa saamicun mid wax maqlay kaman ra'aa nin wax arkay lamid maa manasayn ya oo raa'in buu ku shabahayaa samcigii buu ku shabahay ya waxyaalaha loo yaqaano xuruufu tashbiihguna ama kaafa noqdo ama mil wuxuu doona ha noqdee badana waxay galaan maxay galaan mushabahu bihigay galaan de mushabahu bihigay galaan ilaa kaana mooyaane kaana maxay geli jirta iyado mushabaha iyado gasha kaana zaydan badrun ah, zayd waxaa bad moodaa dayax mana saan jiri iyadoo waxaa iska geli jirtay mushabaha ya haddaba wejhu shabahu kuu ku badan yahay mar kasta mushabahu bihiga de markaan eegalaya zaydun kalbedri zayd waa dayax oo kale yaa mushabaha zayd yaa mushabahu bihiya bedriga maxaa tashbiihu waa xaggee waa fi diyaade soo iftiinka maa dee kee iftiin badan dee kuu ku jiraa marka bedrigu ku jiraade marka iminkana ma muxuu ku jiraa iminkana dee samcuu ku jiraa iminka kee mushabah noqon lahaa saamica mushabahu bihiga wax lagu shabahayaana ku noqon lahaa raayinka maxaana ka dhexeeya tayaqunka de mid kasta yaqiinsiga sooma marka cibaarada qalbi baa ku jira marka famaa saamicun mid wax maqlay kama ra'aa de mid wax arkay lamid maade marka cibarada saasa ku tahay maxalushaadkana wan sheegno waa fatubsiradaasi weeyaan ka soco wuxuu yidhi sheekhu washtaratuu waxaan shardiyey fii alabi alabka waxaan shardiyey an yakuuna inuu ahaado bilficli ficil inuu ahaado ah, alabun bilficli bnayiln ixtiraazan liajli ixtiraazin iska ilaalin darteed baan u shardiyey inuu alabun bilficli ahaado min naxwi qawlika odhahdaad iyo wixii lamid ah, aan iska ilaalinayo nazaali deg fanukrimuka waanu ku karaamayne wasah aamus fanuxadiuka waanu kuu sheekayne fii jawaabi ismi lficli ismulficilka jawaabtiisana aad ku tidhaahdid sidaa fainahu nasbuhu laa yajuusu ma banaano khilaafan qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan ku khilaafano lilkisaai aw bustaale xaalan ku khilaafano fii ijaazati dalika banayntaa nasbaha uu baneeyey mutlaqan xaalo u yahay walibni jiniy ibnu jini xaalaan ku khilaafin ibni jiniyinna qaar banisbay noqoni laakin nisba maa ibni jiniy in la dhaa way bay dhahan culimada qaarkood walibni jiniy ibnu jini xaalaan ku khilaafayno waa ibni cusuurin iyo ibni cusuur fii ijaazatihi banayntiisa bacda nazaali fii ijaazatihi banaynta nasba u baneeyey bacda nazaali nazaali dabadeed wa daraaki iyo daraaki dabadeed kisaai horta ayaa la dhaa ismuhu caliy ibnu xamza caawiydin qora soo maarti walow qiba bidaalika arrinkaasaa lagu naanaysay liana naasa dadku kaanuu waxay ahaayeen yujaalisuuna kuwa la fadhiista mucaad ibnu muslim alharaa waa waadicu asarf soma ayay dadku la fadhiisan jireen fi hiyaabi alfaakhira dhar qurux badan bayna kula fadhiisan jireen wa kaana huwa ya caliy ibnu xamzana wuxuu aha yujaalisu mid la fadhiista hu mucaad fii kisaain busto weyn bu iska soo wen jiray ya faqiila lahu alkisaayi marka laska yidhi ya busto la yidhahda soo maaridi dadkuna waxay soo gara fadhiisan jireen dhar yaroo dee qurux badan buu leeyahay isna busto iska soo huwan jiray marka kisaayi saa darteed baa loogu bixiyey faqiila lahu alkisaa waka mushirkuu ku sheegaya imaamu asuyuui ibnu jinina waxaa la dhahdaa abulfatxi cumaan ibnu jini almusili annaxwi wuxuu wax ku dul akhriyey sheekhiisii laohan jiray caliy alfarisi aabihina wuxuu ahaa aabihii jini ila isagu waa cumaane wuxuu ahaa adoon rumiya waxaana iska lahaa sulaymaan ibnu fahdi alsdi markaa yadaasi laysa mansuuban ma aha bay yidhahdeen culimadu ee waa mucrab damamini baa saa odhanaya ibnu khalkanna wuxuu odhanayaa wajiniyin bikasri jimi watashdid nun bacdaha ya jiniyin buu odhanaya damaminina wuxuu odhanaya ya-da hala reebo ya nisbo maaha ah, nisbo ma noqonayso saasuu odhanaya waka marka adu khulaasada intan waxay noqonaysaa sheekhu wuxuu ina ama jamaahiirtu waxa ay qabaan dalabku inuu yahay alabun bificli faqad inuu yahay alabun bilficli faqad dee ficilkii amar soo ma garanaysaan kaasuu noqonaya sheekha loo yaqaano kisaa ali cali ibnu xamzana wuxuu leeyahay mee dalabkaasi wuxuu noqonayaa amar wuu noqon karaa oo sida jamaahiirtaba waxaa kale oo u noqon karaa ismu ficil amar ismu ficil amarna hulaaiga dhammaantii waxaa qiyaaso a ah facaali iska ilaaliya ismu ficil amar haddae doonaysa inaad dhistid oo hulaaiya maxaad ku dhisaysa ad ku keenaysaa sarta facaali un ku ken iminka nazaali waa qiyaaskii weeyaan qiyaaskii bay noqonaysaa saxiix ama samaaci ama samaaci hado iminka sahoo kale de waa kale waxa u jeedaa cafwan waa samaaci wey sama bay noqonaysa marka wuxuu leeyahy sawkiisaay dalabun bilficli waxa soo gudagelaya ficilkii caadigii uu ku jira waxaa kale oo soo gudagelaya ismu ficilkii sawaaun kaana qiyaasiyan aw samaaciya labaduba soo gudagelayaan ibnu jinni iyo ibnu cusfuurna waxay leeyihiin mayane dalabu bilficliga waxa soo gudagelaya ismu ficilka amare qiyaasiga eeg ismu ficilka amar ee qiyaasiga unba soo gudagelaya ka samaaciga miya soo gudageli maayo marka masalada khilaafkeega waa sida jamaahiirtu maxay yidhahdeen dalabu ficli ficilkunbaa looga jeeda kisayne muxuu yidhi meel loogama jeeda ismu ficil amarna waa looga jeedaa qiyaasiyan kana aw samaaciya ibnu jin iyo ibnu cusfuurna maxay yidhahdeen mayana waxaa looga jeedaa ismu ficilka amare qiyaasiga ama samaaciga miya maya ficilka dabadilnasbin saasuu leeyihin marka khilaafka arintu ka wada waa inta wuxuu yidhi sheekhu washtaratu waxaan shardiyey fi alabi dalabka an yakuuna inuu ahaado ixtiraazin liajli ixtiraazin iska ilaalin darteed minaxwi qawlika odhaadaadiga wixii lamidaan iska ilaalinayo nazaalidik fa nukrimuka wasaa aamus fa nuxadithuka fii jawaabi ismiilficli ismu ficilka jawaabtiisa dhexdeedana lagula qawlo fi inahu nasbahaasi laa yajuusu ma banaano qulna saasaan leenahay khilaafan ilkiisa ayo xaalan khilaafano fii ijaasati dalika nasbaha banayntiisa mutlaqan xaalu yahay nasbahaas uu ismu ficilku ama qiyaas ha ama ama samac ha wlid ibnu jini xaala khilaafa nijo ibn cusfur ibn cusfur fi ijaasati banayntiisa bacda nazaali uu dambeeyey nasbaha iyo waa daraaki uu baneeyey iyo wa naxwihimaa labadan wixii lamida oo mimaa kii ah fiihimaaga dhexdiisa uu ku sugan yahay lafdulficli ficilka xuruuftiisu ay ku sugan tahay lafdulficli baa ku sugan duuna sah sah ka sokow wa mah iyo mah ka sokow oo sah waa bimacnaa uskut weyde iyadu xuruufta ficilku marka may ku jirtaa may mahna iyo wanaxwihima labadan wixii lamida oo mimaa kii ah ku bayaani fiihi maaga dhexdiisa macnal ficli ficil macniyuu ku sugan yahay duuna xuruufi xuruuftiisu ayna ku sugnayn waqad saratu waxaan ku cadeeyey buui sheekhu waqad saratu waxaan ku cadeeyey bihaadi tan almaslatiya maslada fi muqadimati muqadimada ayaan ku cadeeyey waa asalku uga jeeda fii baabi ismilficli ismuficilka baabkiisa muqadimadiisaana ku cadeeyey wuu soo socdaa gadaal buu ka doona insha la weli maad gaadhin mayna soo dhamays ina soo gaadhaad moodi weli maad gaadhin insha gadaal buu ka keeni doona halkaana maxaan ku dhamaynay ya masladii saddexaad bada xataa bada w bacda fai asababiya almas'alatu maslada araabicatu ee afraysa kainatu waxay ahaatay bacda waawi lmaciyati xabadaasa noo laaban shee waxba cajisina almas'alatu maslada araabicatu ee afraysa kainatu waxay ahaatay bacda waawi lmaciyati wowda waawilmaciyada la hahda la jirkeega waa idaa kaanad markaay tahay masbuuqatan mid lagala hormaray bimakii qadamna aan soo hormarnay dikrahu sheegiisa waxaan soo sheegnay maxaan soo sheegnay nafyi maxdiya iyo dalabun bilficli de intiiba lefadiiba wada socdeeya isna intaasa lagala hormaraya laakin wuxuu leeya abu xayaan xagga hoose egbal walaa axfaduhu ma xifdisani buu yidhi jaairun midi bacdal waawi fi ducaa ducayada dabadeed lama arag carab dabadiina lama arag taxdiid dabadiina lama arag rajo dabadiina lama arag waa shanta kale un markaa dee soo ma intaa dabadood lama arag w wax lagu nisbiye dabadood ya waa ducadii iyo cardigii iyo taxdiidkii iyo raji afartaaba shanta kalea soo hadhaya de sooma sagaal shan laga jalay waka almasأlaةu maslada araabicatu afraysa kainatu waxay atay bacda waawi maciyati idaa kaanad waa marka tahay hiya wowdu masbuuqata mid lagala hormaray bima qadamna waxaan soo hormarnay dikrahu sheegiisa mihaalu dalika qowluhu tacaala weeyi walxaala maa yaclam illaahu allah aanu muujin aladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo minkum idinkayda ka mid a wayaclama saabiriina wamaca yaclama saabiriina tiyoo lala qabo allah ogaalkiisa uu og yahay kuwa saabiriinta ee sabraaya maxalushaahidkumaynu ka qaadananay waa yaclamo weeyi wowgaasi waa waaw maciya yaclamana waa mansuubun bian mudmara wujuban bacda waawi lmaciya waxaana ka hormaray nafyi lamadaasa ka hormartay de meeln lamadaas jaazimadii an ila yaclam iltiqaw baa loo kasriyey waka halkaas maxaynu ku haynaa waa bacda waawil maciya oo lagala hormaray nafyi dhade nafyi lagala hormaray yaa laytana iyo waka qawlihi tacaala yaa laytana yaa laytana shalaytada nuradu miyaana la celiyo walaa nukadiba aanaan beenin lahayn biaayaati rabbina rabbiga iyo aayaadkiisa aanaan beenineen oo nakuuna aan kamid noqon lahayn nakuna waxaan kamid noqon lahayn min almuminiina muminiinta maxalushaahidku waa maxay yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba nukadiba weeyaan waa mansuubu bian mudmara wujuuban bacda waawile almaciya maxaana ka hormaray mni baa ka hormaray tamani baa ka hormaray daliil labaad waaw maciye iyo ficilka haddii lagu kala saaro laa naafiya nasbu siib iska ahaanaya sidii fausababiyadoo kale wakaya shiki kugu iyana kugu dhali wadalika nasbahaasi kaain wuxuu ahda fi qiraati xamzata xamze qiraadiisa wabna caamirin ibnu camir qiraadiisa wa xafsin xafse qiraadiisa de walaa nukadibade wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yihi waa baxr waafire alama kujaarakum alama kujaarakum wayakuna baynii wabaynakum almawadatu wاlkhaaw alama kujaarakum wayakuna baynii wabaynakum almawadatu wاlkhaaw alama kujaarakum wayakuuna baynii wabaynakum lmawadatu wliaau waa baxruwaafirkiide alamaku miyaanan ahayn bu ihi jaarakum waar olagiin iyo jaarkiina miyaanan ahayn wayakuuna wamaca an yakuuna lala qabo inay ahaan jirtay baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdiina almawadatu kalgacal walikhau iyo walaaltinimo taasna towtii inaga dhexan jirtay xaggeed u geysan buu leeyahy maxaa idin helay alam aku miyaanan ahayn wayakuna maa an yakuna lala qabo inay ahaan jirtay waaan ku cadafna agga hore sooma wayakuna lamtaas anfiyeyse lamtu min xarfi nifyan wayakuna maa an yakuna lala qabo inay ahaan jirtay baynii aniga dhexdeyda iyo wa baynakum idinka dhexdiina almawadatu kalgacal wlkhaau iyo walaaltinimo aku waa ficilkii mudaaric ya aku waa ficilkii he ya majzuum wa calaamatu jasmihi الsukun الظaahir calى الnun الmaxdufati litakfif de mnsa waa saa wey waa yahay jaarakum faacilkii de waa ismigeyga waa ana jaarakumna waa khabarkeygii de mnsa wayakuna halkaa waa maciy dabadi weeyaan maxaana ka horeeya istifhaamti de istifhaamti baa ka horeysa istifhaamti alam ile waa istifhaamti waayahay baynina waa daraf makaano waa khabarkiio soo taqadumay de almawadatuna waa maxay waa ismigeygi maakhara walikhanu waa masdero akha masderkeygu akha wuu walaaleyey ikhan alama kujaarakum wayakuna baynii wa baynakum almawadatu walikhau waka wa qaala aakharu mid kale waxa uu yidhi wa qaala aakharu mid kale waxa uu yidhi waxaynu haynaa bacda nafyin waxaa kalaynu haynaa bacda tamani waxaa kalaynu haynaa bacda istifhaam wa qaala aakharu mid kale waxa uu لا tanha can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu waa baxru kamil soo ma baxru kamil wey laa tanha can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu i laa tanha ha reebin adigu hayraka hayrkaa ha ka reebin can khuluqin dabeeca xun ha ka reebin mafcuulkeyga waa go-aane wataatiya wamaca inaad la timaadid milahu khuluqaa aad reebaysid oo kale caarun ceeb ceebka oo cadiimun weyn ayaa kainun caleyka adiga dushaada ahaan idaa facalta arrintaa markaad samayso ya laa tanha laadani waa maxay mayna naahiyad yahan sheekh tanha maan alif laga goyn tanha maxaana ka go alif baa go-an waa maxay anta mafcuulkiisuna u goanyo hayrka wey waar hayrka khuluqna wuxuu ka wada dabeecahan wa taatiya wa maca an taatiya lala qabo inaad la timaadid ha ya khuluqaad reebaysid oo kale ka aad u diidaysid baad adigina la imanaysaa marka hawsha haisku dayn buu leeyahay hawshaasi ha isku dayn ah, ya ayuha lmucalimu hayrahu ah, abyaad kale inu sii dhigaya suragala soo ma kaas abyaad kalea ka horreyn jirta maxalushaadka lakin aynu ga soconnaa waa maxay taatiye waa ficil mudaari mansuubun bian mudmara wujuban bacda le waawi almaciy maxaana ka horeeya nahyi baa ka hormaray caarun waa mubtade waayahay caarun waa mubtade walaa yajuusu ibtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zayd namira wahalfatan fiikum famaa khilu lana warajulu min alkiraami cindana waragbatun fi lkhayri khayra wacamal birun yaziinu falyuqas maa lam yuqal haye sheekh fuaad musawaqiisme nahyigaasaa tagtay nahyigu musawati muu noqon jiray nahyi eeg jumladaas way kaa soo dhamaatay caarun caarun ceeb ceebka oo cadiimun weyn ayaa kaainun calayka macnaha wardu fiirsadi <laughs> yar eeg u fiirso laa tanhaa ha reebin kayraka kayrkaa ah ha ka reebin can khuluqin dhaqan ha ka reebin xun wa taatiya wamaca an taatiya lala qaba inaad la timaadid milahu khuluqa aad reebaysid oo kale caarun ceeb ceebka oo cadiimun weyn ayaa kaainun ahaan calayka adiga dushaada idaa facalta markaad samayso de ya caarun waa nakiratu walmusawiqu wasfuhu alicraabu bacd almacnaa soo ma horta i macne waa ina tiradi de faantid baa lagu dhaqaajiya marka waay marka caarun waa mubtada waa unasiinaya waa wasfigiisaasi wey calaykana waa jaari ma jirtona waa khabarka wataqulu waxaad odhanaysaa laa taakuli samaka malun kalluunkaa cunin watashraba labana lala qabo inaad cabtid mlkan xarakaadkiisaasa isbedbedelaya xarakaadkiisa ayaa isbedelaya laa takuli samaka watashraba labana laa takuli samaka watashrabu labana laa takuli samaka watashrabi labana saddexdu way banaayin ya macnahaad kala eegeysaa haddaed doonaysid sheekh inad inaad labadooda jimcisid mid kasta gaar u cun kalluunkiina iska yar cun caanihiina iska cab gaarkiisa mid kasta gaarkiisa eeg laakiin ha jamcin de haddaed doonaysid maxaad samayn nasbi maxaad samayn waad nasbini maxaad odhan laa takulisamaka kalluunka ha cunin watashraba labana wamaca an tashraba labana ti oo lala qabo caana cabitaankood dee xanuun baad ka qaadi xanuuna laga qaada waa ka xagga hoose kaga dhigi ku yidhi qad dakara alaطibaau dhakhaatiirtu waxay sheegeen buu yidhi ana aljamca jamca la jamciyo bayna labani caanaha wasamaki iyo kalluunka fi طacaami cuntada dhexdeeda e, yuwalidu wuxuu dhaliyaa amraadan xanuuno radi'atan oo liidata musminatan oo weliba waxa weeyaan hore aan loo daweyn sariican oo weliba deg dega isla markaaba miljudaami sida judaamkii oo kale walbaras iyo barasti walfaaliji faalijkiide iyo walqulanji qabsinki qulanji waa qabsinki qabsin xitaa waa laga qaadaa bu kuleeya marka waa khatar iska ilaali ad dibada saa sheegte ya marka haddaad doonaysid jamcinta inaad diidid maxaad samaynaysaa laa taakuli samaka watashraba labana watashraba wamaaa an tashraba labana soo ma haddaad doonaysid ka waran mid kasta waad diideysaa mid kasta waa diidaysa kalluunaha cunin caananaha cabin maxaad samayn ka dambe ila ka dambe baan ka warramana ka hore isaga waa la jismiyebe dee ka dambena jismi ka dambena jismi maxaad odhan laa ta'kuli samaka wa tashrabi labana cabdinaasir laa ta'kuli samaka wa tashrabi labana muu jismisan yahay <laughs> waaya maxamed ama jismiy maasha alla baara iltiqa saakiniinka <laughs> weyaan way iltiqa saakiniin baa dhaco marka insaakinaan iltiqa yagsir maa sabaq wa in yakun liina faxadfu yastax iltiqa saakiniinka darti baa lagu u jasmisan yahay macnuhu wuxuu ka dhigaya laa ta'kul samaka walaa tashrab labana saxiix haddaad sheekh doonaysid ka waran waxaad doonaysaa ya ka horead diideysaa ka labaadna waa lagu banaynaya maxaad samayn eeg ka hore waa lagu diidaya soo nahyi baa ku jira ba de ka hore waa kalluunkii sooma caanaha laakin iska cabbaa lagu leeyahy maxaad samaynaysaa ka damba o rafcun maxaad odhan laa taakul isamaka ya watashrabu laban walaa ka shurbu labani mayna saxayn marka intaasunbu soo wadaada fahmi waaynaya marka m intaa yar keliya maxaa kala bedbedelida waa xarakaadka sooma macaanida maxaa kala bedbedelaya xarakada kala bedelasa wtaqul waxaad odhanaysaa laa taakuli samaka kalluunkaa cuni watashraba labana lala qabo cabitaanaad cabi sid caano fatansibu waad nasbini tashraba baad nasbini idaa qasadta marka aad ula jeedo annahya diidmo caniljamci jamcin la diidayo baynahumaa caanihii iyo kalluunka in la jamciyaa lagu diidaya wtajzimu kolkaa maxaad samaysa waad nasbinaysaa inta dambe watajzimu waad jasmin idaa qasata markaad ula jeeda annahya diidma can kulli waaxidin mid kasta la diidayo minhumaa labadooda ka mida waa samaga iyo labanke mid kasta haddee lagu diidayna waad iska jasminaysaa ey laa taakula cunin asamaka kaluuna cunin walaa tashrabi labana caananaha cabin wa tarfacu waad rafcini idaa nahayta markaad diidayso can ilakli can ilawali dhe ka hore haddae diidayso samaga oo waabaxta aad banaynayso athaaniya ka labaad ey laa taakuli samaka kaluunkaa cunin wala kase waxa kuu sugnaaday shurbulabani sharbulabani ya ya shariba zaydun almaa ya waan dhigane ya maynaan dhigan waayahay safe ficilka hulaaثiga mucadaa masterkiisa muxuu kuma jiri faclu maqiis mucaddaa wاlfucuulu ligayrihim siwa ficlu sawti tha lfucaala jala saa kumaynaan soo qaadan markaa maxaa uqiyaasaba sharbibaa uqiyaasa laakin shaad weya shurbi waa shaad laakin haddana shurbigaasma fara badanta shurbiba haddana fara badan meela lagu arkaa soo ya shurbigaas haddana fara badan lakin qiyaaskiisu muxuu noqonaya sharbi buu noqonaya faclun ile waa sharbi walaka waxaa kuu sugnaaday shurbu lamani caanaha cabitaankooga halkaa waxaa nagaga dhamaaday nawaasibtii oo in badan aan soo dhex soconay laakin maxay u baahan tahay inaynu dib uga noqonaynu kala shaandhayno de saasun ku dhaafno sow sidii kuwii hore inaga noqon mayso marka insha allah wayna habeen dambade